dhegeystayaal wiilkiiba mana joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo isniina taari waxay ku aaseysan tahay lixda bisha maar sanadda laba kun saddex ku maqli doontaan waxaa ka mid madaxweyne xasan sheekh oo aragtida dowladda federaalka ugu soo bandhigay shirka qaramada midoobay ee dalalka soo koraya oo soomaaliya ay ka mid tahay waxyaabihii uu ka hadlay ayaan eegi sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha puntland oo mar kale ku celiyey in puntland aysan qayb ka ahayn dagaalka laascaanood balse haddii ay garab kaga baahdaan dadka soo dhisanaag ay markaa ku lug yeelan doonaan waad maqli doontaan bangiga dhexe ee soomaaliyana waxa uu sheegay marka inay ku howlan yihiin sidii loo soo daabici lahaa lacag cusub oo shilin soomaaliya ruushku weli wuxuu isku dayayaa inuu markaa la wareego magaalooyin badan oo dhaca bariga yukrain waad maqli doontaan iyana qodobadaasi kuwa uu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan oo diyaar garoowa ogaal milkii wax ku qaadan dhegeystayaashaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal in laba ciidan oo dawladda ka wada tirsan muqdisho dhexdeeda ay isku dagaalaan mhm. ayna isku adeegsadaan baasuukayaal soo la yaab maahan waa gartood in al-shabaab ay isku xil saaraan la dagaalanka ciyaalweerada iyo muqaadaraadka iyadoo dawladdu ku fiirsanayso sow cibaaro maahan waa gartood oo sidee ku tahay sow ma ogad sidii waddamada safka hore uu shirkoodii uga qabsoomay magaalada muqdisho inay dowladdu joojisay la dagaalankii al-shabaab markaa ciidamadu hadday waayaan cid ay la dagaalamaan oo cadowa in iyagu dagaalamaan waa gartood oo haddii shabaab waayo cid la dagaalantoo ka erida dalka inay mashruuc ay rabaan abuurtaan waa gartood qeybaha hore ee barnaamijka waalayan gudagalina dhegeystayaal aynu ku bilaabnaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markaa waxa uu khudbad ka jeediyay shirka dalalka soo koraya oo soomaaliya ay ku jirto iyo sidoo kale qaramada midoobay oo lagu martigeliyay dalka qatar madaxweyne xasan sheekh oo markaa dhowr daqiiqo ka hor hadlay xubnaha shirka ka qaybgalay waxa uu kusoo bandhigay aragtida dowladda federaalka ee ku aadan si loo gaaro markaa dalalkan soo koraya horumaro dhinacyo kala duwana dhanka amniga xasiloonida dhaqaalaha iyo sidoo kale dhanka dimuqraadiyadda madaxweyne xasan sheekh wuxuu sheegay in xukuumaddiisu ay ka go-an tahay in markaa la helo hanaan xasiloon oo nabadoon oo markaa lagu ambaqaadi karo dowladnimada soomaaliya arrimo badan ayuu ka hadlay oo ay qeyb ka yihiin dagaalka dhanka al-shabaab sidoo kale wuxuu madaxweynuhu soo hadal qaaday in xukuumaddu ka go-an tahay in dowladda soomaaliya ay soo saarto kheyraadka ku jira ee soomaaliya iyadoo markaa laga faa-iideysanayo markaasi kheyraadka eegaaga qeyb ahaan ee bad iyo beriba dalkeena wuxuu madaxweynuhu sheegay in soomaaliya ay ka go-an tahay inay ka faa kheyraadkeeda iyadoo u mareysa hanaanka sharciyada caalamiga mar welibana markaa ka amba ambaqaadeysa hadba sida ay ugu suurageli karto aqoon ahaan xirfad ahaan caqli ahaan iyo sidoo kale dowladnimo ahaanba wuxuu sidoo kale madaxweynuhu ka hadlay arrimo marka ay kamid yihiin inay muhiim tahay xasiloonida siyaasadda si dhammaan arrintaa loo gaaranaya marka xukuumaddu ka go-an tahay inay ka shaqeyso waxyaabaha hortabinta u leh oo ay horey u ballanqaaday wax kaqabashadeda dhinacyada amniga dagaalkaranka al-shabaab iyo sidoo kale arrimo kale shirka sidoo kale waxaa madaxweynuhu uu ku sheegay in soomaaliya ahmiyad u leedahay inay ka gudubto caqabadaha haysta ee dhanka amniga isbeddelka cimilada iyo arrimo kale dalalka soo koraya oo soomaaliya ay kamid tahay waxaa haysta caqabado badan oo dhanka amniga ah iyo sidoo kale dhanka dhaqaalaha iyadoo intaba badan ay u badan yihiin dalal markaa aan dhaqaale ahaan horumarsanayn xasiloonidooduna inta badan aysan caga badan ku taagnin oo soomaaliya ay kamid tahay qaramada midoobey waxay dalalkan ka taageertaa sidii ay markaa horumar u sameyn lahayn dhinacyada amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha iyagoo oo malaayiin doolar ku bixiya sidii dalalkani ay kaga soo kaban lahayn dhibaatooyinka abaaraha colaadaha iyo caqabadaha kale ee dhanka amniga ee dalalkan heysta eh, dhinaca kalena madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu ka hadlay eh, muddo kadib arrimaha dagaalka magaalada laascaanood waxa uu sheegay in puntland ay ku celinayso inaysan marnaba qeyb ka ahayn dagaalka wuxuuse markaa ganafka ku dhuftay in mar weliba ay iyagu haddii codsi uu kaga yimaado dadka magaalada laascaanood ay markaa dagaalkaasi ka qeyb qaadan doonaan balse ilaa haatan aysan marnaba qeyb ka ahayn ee puntland ee dagaalka magaalada lascaanood ku dhex maraya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka waxaan rabaa inaan halka ka caddeeyo marar badanna dowladdu caddaysay dagaalkaas dowladda puntland qaybna kama ahayn qaybna kama mid noqon doonto ma doonayso colaad sokeeye burbur ummadeed inay qayb ka qaadato waan ka digaynaa waana ka dhiidhiyayna arrintaas waxaanse ku kalsoonnahay dadka reer laascaanood inay isaga filan yihiin inay sharafkooda iyo cirdigooda ay difaacaan kalsooni buuxda aan ku qabnaa waxaase u sheegaynaa caalamka iyo cid walbaba inaan musdameed u nahay laascaanood marka ay isimada iyo garaadadu ay puntland si rasmiga uga codsadaan oo ay kari waayaan waxaan fariin halka ku darayaa inaan diyaaru nahay laakiin waxaan ka horumarinaynaa nabadda waxaan ka horumarinaynaa nabadda waxaan ku baaqaynaa dadaalada socda ee xabajoodinta waxaan ku biirinaynaa codkeenna in dhammaan ciidamada somalilan ee ku sugan gobolka sool ay ka baxaan oo ay tagaan dhul aan gobolka sool ka ahayn hadday dood qabaan dooddooda ay halkaas keenaan waxaa waxaan la fahmi kara ahayn in dad mas-uuliyiina ay go-aan ku qaataan inay dad yidhaahdaan jajuub iyo khasab ayaan doonaynaa inaad dalkiinna iyo dadkiinna uga go'daan mashruuca somalilan waxa weeye dadka sool waxa ay leeyihiin dalkiinni iyo dadkiinnii ka go'a oo dowladdii soomaaliya ee federaalka ahayd ha ka mid noqonina haddii kale waa idin laynayna arrintaas arrin cuntanta ma aha arrin caqligu uu qaadan karana ma aha waxaan rajaynayaa in dib laysugu noqdo oo arrintaa dib loo eego waa saxiix gumaystihii dalkan qabsaday inuu siyaabo kala duduwan u qabsaday ingiriisku mar buu soomaaliya oo dhan haysan jiray taariikhda in dib loo eegaa fiican oo magaaladan aan joognay magaalooyinka puntland oo dhan haystay mar baa talyaanigu dalka oo dhan qabsaday oo xataa etoobiya qabsaday arrimahaasi ma noqon karaan xujo taariikhda marka dib loo raaco dalka soomaaliyeed waxaa keliya oo la garanayaa waa dad u kala duwan u kala degan dhulkan ugu kala qaybsan yahay hab beele dad isku beel ah laba maamul haddii ay doonaan waa geli karaan laakiin dad isku beel ah lama kala xadayn karo lamana kala goyn karo marka waxaan rabaa inaan adduunkana la marin habaabin taariikhdana abeyn laga sheegin ee runta mar walba lagu soo dhawaado waxaan taageersannahay horena u taageernay go'aannada isimada dhaqanka ee reer sool waxaa lagu andacoodaa oo somalilan ku andacoodaa in gobollada sanaag iyo sool ay dhulkeeda tahay gobolka sanaag wuxuu ku caddeeyey inuusan somalilan ka tirsanayn oo puntland ka tirsan yahay nidaamkii isdiwaangelinta doorashada gobolkaas oo dhan way ka dhacday waa afti dadweyne dibna loogu noqon maayo gobolka sool wuxuu ku caddeeyey in ay ka baxdo somalilan kadibna ay go'aan ka gaarto masiirkeeda waana aqbalaynaa annagu maxaa yeelay marna ma rabno dadkeenna waxaysan raalli ka ahayn inaan ku jajoogno annagoo ogsoon inuu dastuurkeennu qorayo inay puntland ka tirsan yihiin ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u oggolnahay inay ka tashadaan iyagoo miir qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale aragtida duwan intay fadhiistaan go'aanka ay qaataan baan kula shaqaynaynaa mar horena waa nidhi mar dhexe waa nidhi mar dambena waa odhanayna waana ku celcelinaynaa arrintaas bulshada reer puntland waan uga mahad celinayaa ay isu garab taageen siday dhaawacii u dhayeen siday kuwii soo qaxay ay u quudiyeen sida ay garabka macnawiga ah iyo maadiga ah ay mar walba uga garab taagnaayeen meel kastoo ay joogaan maxaa yeelay waa jir isku mid ah oo soomaalinimo oo ehelnimo oo haddana qoysnimo waajib ay lahaayeen bay guteen waana ku mahadsan yihiin waan uga mahad celinayn waxaan sidoo kale uga mahad celinaynaa dadaalka ay dowladda etoobiya waddo ay ku raadinayso dhexdhexaadinta iyo xal oo ugu muhiimsan tahay in xabadda laga daayo degaanada iyo dadka nabdoon la burburin cusbitaallada la waxyeelin guryaha degaanka ah la baabi'in masaajidada xadgudubka keeni kara colaadda sokeeya isnaca in la joojiyo waxaan baaq halka uga dirayaa inkastoo waxgarad fara badan oo reer somalilan ah ay ka hadleen arrintaas say uga xun yihiin annaguna aan garowsannahay in dadka reer somalilan ay isku waafaqin in sool la burburiyo ama la garaaco laakiin maamulka musabbixi mas-uuliyaddaas waan kula xisaabtami doonaa wakhtiga iyo madasha iyo meeshayga ku habboonaato waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo codka waxgaradka soomaaliyeed codka gobolka iyo midka caalamiga ah iyo midka qaramada midoobay golihiisa ammaanka qaranka uu soo saaray oo ah in la joojiyo xabadda in garaaca iyo burburka la joojiyo in haddii wax la kala duwan yahay la wada hadlo intaas ayaa mowqifka dowladduna yahay mid dhow iyo mid hore dadka reer puntland soomaaliyeed iyo caalamkana waxaa u caddaynaynaa maamulka dowladda puntland dagaalkaas qayb kama kamana noqon doono haddii codsi rasmi ah uga imaanin garaadada gobolka sool laakiin waxay noo sheegeen inay ku filan yihiin inay difaacaan cirdigooda iyo sharafkooda madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo badan oo markaa khuseeya khilaafka somalilan iyo dadka deegaanada sool iyo dagaaladii ugu dambeeyay uu ka hadlay wuxuu markaana ku celiyay sidaad maqlayseen puntland aysan qeyb ka ahayn dagaalka ka socda laascaanood xilli somalilan dhowr jeer xukuumaddu ay ku eedeysay in ciidamo puntland ay qeyb ka yihiin dagaalka laascaanood muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconay barnaamijka ogaala degeysanaysaan dhinaca kalena guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe doctor cali yaasiin ayaa waxauu faahfaahin ka bixiyey qorsho xukuumaddu marka ay ku dooneyso in lagu soo daabaco lacagta shilinka soomaaliga xili shalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre uu guddoomiyey shir markaa looga hadlayey sidii dib loogu yagleeli lahaa si loo daabaco lacagta shilinka soomaaliga oo muhiim u ah dhaqaalaha dalka sida ra-isul wasaaruhu sheegay waa kan gudoomiye ku-xigeenka bankiga dhex oo ka diyaar garowga arintaas iyo qorshayaasha u degsan maanta xafiiska ra wasaaraha waxaa kulmay gudiga sare ee la rabo mashruuca dib isu daabicista lacagta soomaaliga guddiga maamulaya oo kor ka maamulaya oo la rabo inuu kawarqabo mashruucan oo markii ugu horeysa la fulina magaalada sokeeye kadib marka mashruuca waxaa guddigan waxaa hogaaminaya xafiiska wasaaraha laakiin waxaa ka waxaa qeyb ka ah dhammaan wasaaradaha maaliyadeed ee dowlad goboleedyada sidoo kale bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda federaalka wasaaradda amniga qaranka iyo qorsheynta iyo hanti dhowraha iyo xafiisyo kale ayaa qeybada ah guddigan marka steering committeegan ama guddigan waxaa loogu talagalay in oo mashruucan daandihintiisa ka warqabo labada bilba mar larabaa ina kulmo oo si dhaksaa loo soo saaro oo lasoo daamo lacagta sooma runtii mashruuca ah, wakti dheera soo socday howl sahlanna ma ahan in lacag dib loosoo daabaco soomaaliya dhaqaalaheeda oo hadeertaan aada u liita oo lacag badan baa ku baxaysa lacagaa marka daabacayo marka mashruuc waxaa nagala shaqeynayo bangiga adduunka waxaa la rajeynayaa intii sanadii bar ilaa laba sano gudahood in soomaaliya shilinka hadda suuqa ku jira ee kunka shilina laga bedelo waxaan ku qiyaasaynaa lacagta hadda suuqa ku jirto inay tahay one point six trillion ama hal dhibic lix trillion marka lacagtaas in bedelo waaye fiiskan koowaad lacagtii fiistuun waxaan rajeyneynaa inay noqoto lacag somaliya noqona soomaalida ay isticmaali doonto in la soo baabo mashruucan kalkaal waa ka duwan yahay wixii hore mashruucan waxaa saadiyintiisa qaybtaa bangiga dhexe iyo iyo bangiga adduunka marka mashaariicdii hore dowladda federaalka ayaa ayaa daandihinaysa hadda laakiin dhammaan dowlada federaalka dowlada federaalka iyo xubnaha ka ah dowladaha xubnaha ka ah iyo bangiga dhexe iyo adduunka bangiga adduunka qayba ka yihiin marka waxay ku hor u socwaayeen challenges oo siyaasadeed waxyaaba badana jiray oo lacagta hadii lasoo daabaco waxay ubaahan tahay in wadanka dhan la kala gaarsiin karaayo marka hadda rajo weyn baa jirto in eh, dalkii dhan gacanta dowladda soo gudi doono shilinka soomaaligan ay fududaa doonto in dib eh, soomaali dhan loogu isticmaalo marka himiladaas jirto darteed ayaan ayaan ka shaqeynaynaa si dhaqso ah eh, caqabaadka ugu waaweyn waxaa kamid a ah, waxyaabaha la yiraahdo contrafitka ama in fake laga sameeyo lacagta aada suuqa jirta ama lacagta soo socota marka hay-adaha amniga hadda waxaa loo tababaray sida looga hortegi lahaa eh, dambiyada noocaas o kale ah eh, dowlad goboleedyadan waxay saxiixeen heshiis ay ku ilaalinayaan lacagta shil soomaaliga inaan dowlad goboleedkana lagu daabicin eh, xuduudahan aan laga soo gelin booliiska wadada ay la dagaalaan iyo hay-adaha amniga ee goboladaas marka mashruuc dhammaan soomaaliya ka wada shaqeynaysa waa runtii si uu guulaysan lahay runtii anigu dadka dalka ku noolaa ayaan kamid ahay dhibaatada kunka shilin iyo shanta boqol laga soo maray dhexda ula la socdaa laba kun ilaa laba kun iyo iyo tobankii wixii ka horeeyey shilinka soomaaliga wuxuu isku soo haray kun shilin iyo shan boqol oo shilin sarafkiisana ilaa toban kun sideed kun buu gaarayay meesha hadda uu iska istaagayay ilaa iyo soddon kun lacag ku dhow marka duruufo adaga soo maray lacaga kala duwan oo oo si eh, khalada loo soo daawacay oo ganacsatada iyo dad kaleba ay soo daawaceen oo suuq ku jiro laakiin soomaalidii waxay ku qasbanaadeen lacag kale inay haystaan saasay tahayna dollar loo gudbo iyo mobile money marka waa nolol adag bay ahayd runtii waqtiyo badan ayay xataa banaanbaxyo iyo dhibaato shacab kala kulmeen laakiin waa laga soo gudbay xilli waxaa la joogaa isleeyahay in sida soomaaliya la sameeya dartaan oo dowladdu ay ilaaliso staebkan koowaad eh, dolarka lagama takhalus dabcan lacagta shan soomaaliga ay eh, sii baabaeysaa eh, rabnaa ina badbaadino oo gacanta dadka dan yartaa ay ku jirto sidoo kale akaano waxaa oh, la furi doonaa bangiyada akaano oo oh, shil soomaali ah sidoo kale mobile many oo oh, shil soomaali ah marka shil soomaaligo daabacan oo nadiif la keeno dalka marka dadku de teknolojiyadii horumarka lagama celinayo waxaa la rabaa in horay digital maniga iyo hore usii socdo oo dalkiisa laakiin eh, lacag currency ah dowladda leedahay haddana mobileka la isticmaali karaayo oo any time loo bahdo warqadan laga soo qaadan karaayo bangiyada iyo bangiga dhexba baan baan ku dadaalaynaa inay gaamaha soomaaliya kasoo kasoo laabtaan runtii mashruuc adag waaye eh, waqti badanna waan isku dayey inuu ilaahay nagu guleeyo haddootina eh, dee media aad baan uga hadli doonaa marka mashruuca gaaro xilliga oo lacagta qaybinta iyo waxaas marka inay aya dhankooda kala dagaalaan lacagta sheyga la daabacayo dowladana ay garab ku siiyaan in lacag soomaaliya oo ah cadeen ama asteen astaan qaraneed inay dhankooda ka ilaaliyaan intaasaan ka codsanayna maxaadhahdaa loola soo duceeyaan adlahera ku-xigeenka bankiga dhexe ee soomaaliya dictor cali yaasiin ayuu ahaa oo ka warbixinayay qorsho xukuumaddu ay wado uu sheegay in markaa baanka adduunka uu ka taageeri doono soomaaliya sidii dib loogu daabeel ah lacagta shilinka soomaaliga barnaamijka ola degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamij oola dhegeysanaysaan keen oad nala socotaan dhegeystayaal markan gudoomiyaha maxkamadda sare baashaax yuusuf waxa uu markaa daafuray shirka wadaaga cadaaladda oo markaa laga hadlayo wejigiisa labaad horumarinta garsoorka dalka iyo hay-adaha kala shaqeeya soomaaliya inay ka taageeraan arrimaha garsoorka iyo cadaaladda waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare oo arrimahaasi ka hadlay eh, runtii sida la sheegay shirkan ujeedooyinka laga leeyahy waxaa weye waxaad ka warhaysaan waxaa jira mashruuc la yidhaahdo mashruuca wadaagga cadaaladda ama john justice program oo muddo dheer sida ay hadda dhuweel sheegtay soo taageerayay garsoorka dalka maalgelintiisana ay lahaayeen dowladaha inaga taageera soomaaliya ka taageera dibudhiska dalka fulinteedana ay lahaayeen hay-adaha qaramada midoobay ee unsom iyo u n d p Eh, sidaad ka warhaysaan brograamkaas wuxuu dhammaaday muddo hadda laba sano ku dhow ka hor waxaa hadda laga doodayaa oo la qorshaynayaa wejigiisii labaad siduu u bilaabmi lahaa eh, taasaa markaa maanta isu keen keentay inaynu halkan eh, tale isku weydiinno mudday soo socotay qorshayntiisa iyo qoraaladiisa iyo howlahaasi ay soo socdeen laakiin garsoorka weli intu isku yimid lama weydiin talo oo seed waxu rabtaan maxaa ahmiyadaydiin ah maxaa lama weydiin taasaa markaanu ka codsanay in laysku yimaado oo garsoorki bal wax laga weydiiya aragtidiisa iyo baahiyihiisa iyo waxyaabaha horutabinta uleh iyo siday u arkaan inay maaragtay talo ay runtii ka dhiibtaan waana arrinta aynu berri si faahfaahsan insha allahu tacaala uga hadli doono brograamkan waxaan isleenahay haddii uun ay jireen brograamo garsoorka lagu taageero oo inooga yimaada saaxiibada soomaaliya ee la shaqeeya wuxuu ahaa kii ugu muhiimsana marka laga hadlayo mashaariicda dalka laga qabto runtii muddo dheerna soo socday kaalin muhiimana ka geystay tayeynta iyo dhisidda awoodda garsoorka soomaaliya inkasta oo dee halkii la rabay aan weli la gaadhin Eh, loona dhoweyn laakiin runtii wax badan buu ka qabtay oo ka taray waxaana rajaynaynaa wejigiisa labaadna inuu wax badan oo kale insha allahu tacala uu ku biiriyo oo qayb ka noqdo dib habaynta iyo tayeynta iyo dhismaha garsoorka soomaaliya dhowr arrimood baa marka aynu halkan insha alla kaga hadli doonaa labada maalmood aynu halkan wada joogno bal inaynu isu weydiino eh, saynu ogeyn waa tii heshiis la gaadhay hanaanka garsoor ee u dalku yeelan doono inkasta oo dee mid ka mida ah dowladaha dowlad goboleedyadu aana ilaa iyo hadda weli saxiixin laakiin sidee ugu fudud ee loo fulin karaa heshiiskaabal inaynu wax iska weydiino oo garsoorka laftigiisu iska warsado oo siyaasiyiinta uu tale ka siiyo qaabka ugu fudud ee loo fulin karo inaynu maaragtay wax iska weydiino gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe axmed yuusuf ayuu ahaa markaa faahfaahinayay shirka wadaagga cadaaladda oo muqdisho laga furay oo markaa la maalmood socon doona diiraddana lagu saari doono arrimaha garsoorka iyo horumarintiisa markaana dalka maleesiya waxaa markaa eh, ka barakacay kumanaan ruux deegaanadii ay deganaayeen kadib markii isbeddelka cimilada iyo roobab xoogan iyo dabeylo markaa qeybo kamida ah dalkaasi ay saameeyeen daadad soo rogmaday oo markaa ka dhashay roobab xoogan oo markaa ka dacay qeybo ka mid a ah dalka maleysiya ayaa sababay in kumanaan ruux ay markaa guryahoodii ay biyo qaadaan sidoo kalena ay ka barakacaan iyadoo lasoo wariyay dhimashada afar ruux tiro ku dhow konton kun oo ruux ayaa la sheegay inay markaa saameeyeen daadadkan iyo roobabkan xoogan ee ka dacay qeybo ka mid a ah dalka malaysia sida ay markaa ku warantay warbaahinta dowladda waxa uu noqonayaa ayaa laleeyahay dabeylihii iyo sidoo kale roobkii wuxuu ganaa ay dalkan saameeyaan muddo kadib sawiro lasoo dhigay baraha bulshada waxay muujinayeen in markaa la arkayay dildilaaca dhulka biyo sidoo kale aada u qulqulaya oo markaa kasoo horaya dhinacyada toga iyo goobaha kale ee webiyada iyo sidoo kale si guudba daadad xoog leh oo ku rogmaday wadooyinka guryaha iyo qeybo ka midaba xaafadaha dadku ay degan yihiin boolisku waxay sheegeen inay markaa dadaal ugu jiraan sidii dadka qaar markaa looga fogeyn lahaa goobaha godka ah ee la aaminsan yahay inay kusoo rogban karaan daadadka tuulada yongbeng loo yaqaano oo kamid ahay tuulooyinka aadkay u saameeyeen ee roobkan iyo dabeylahan soo markaa saameynta ku yeeshay wadanka ayaa xala arkaya in dadkii marka ku sugnaa laga saaray gabi ahaanba iyadoo ay u badnaayeen dad rayad ah oo deganaa dowladdu waxay sheegtay inay markaa dadaal lagu jirta sidii loo caawin lahaa dadka arrimahan ay saameeyeen si markaa wax looga qabto dhibka haysta waxayna xukuumaddu markaa sheegtay in dadaal loogu jiro in la taageero dadka soo barakacay ee markaasi ka cabsida qaba inay saameeyeen dabeylaha iyo sidoo kale daadadka xoogga leh ee saameeyey qeybo kamid ah wadankaasi maleysiya iyadoo isbeddelka cimiladu ay mar waliba yihiin waxa ugu weyn ee sababaya arintan marka la eego dhinaca kalena greega haddii aynu eegno waxaa la xiray maamulkii iyo shaqaalihii xarun markaasi u ahayd bar goobaha tareenadu ay markaa baakintaan iyadoo oo markaasi loo xiray dhimashada toddoba iyo konton ruux oo ay ka dhalatay shil tareen oo ka dhacay dalka greega toddobaadkii lasoo dhaafay sagaal iyo konton sano jir markaasi ka ahaa maamulka sare ahaana wasiirkii arrimaha tareenada ee dalka greega ayaa la iyada oo markaa ay xireen booliska kadib dibadbaxyo gelgelay magaalada atanis ee caasimada dalka greega dibadbaxyadaasi oo dadku ay ku dalbadeen in mas-uuliyaddu cid qaadato maadaama arrintani ay tahay markaasi arrin ku timid dayaca ay sameeyeen dadkii loo igmaday shaqooyinkan kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay magaalooyin badan oo kamid ah dalka greega iyagoo oo dalbanayay in markaasi cadaalada la horgeeyo mas-uuliyiinta qaabilsanayd sameynta wadooyinka tareenada iyo hagaajinta qadadka ay ku wada xiriiraan tareenada iyo sidii markaa loo kala ilaalin lahaa shaqaalaha tareenada wadooyinka laftirkoodu waa la xiray xubno kamid a ah. waxaa lagu eedeeyay inay markaas sameeyeen mas-uuliyad darro iyo dayac ku yimid arrimaha markaasi marka la eego oo haatan ay ku guda jiraan garsoorka iyo sidoo kale xiriirinta dalka greega ayaa baritaano ku wada iyadoo xubnahani markaa la filayo in maxkamad lasoo taago loona maxkamadeeyo waxyaabihii markaasi ay geysteen oo ay ka mid yihiin lagu eedeeyey mas darro iyo dayac shaqo oo ay sameeyeen waxaa waxaa la xiray wasiirkii tareenada griiga oo isagula aaminsan yahay inuu leeyahay mas-uuliyadda dayaca ku yimid inay khaldamaan khadadkii tareenada laba tareenna markaa ay isku dhacaan oo ay ku dhintaan dad ku dhow lixdan ruux markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kula wacan dhegeystayaal ku sodhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafla hadalaya baraha ayaa xubinta qayb ka ah cabdirashiid ibraahim cali iyo maryam ayaa soo jeedinaya xubinta maanta isla hadalhaynta ayaan ku horumareynaye markaan magaalada muqdisho saacadihii aynu soo dhaafnay waxaa aada loo hadalhayay laba hoobiyo oo lagu tuuray dugsi qur-aan ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir labada hoobiye ayaa ku dhaca dugsi qur-aan dadka baraha bulshada isticmaala arintaas aad uga hadalhaye ee bartan facebook ama ugu hadalhayaba dhanka kale magaalada laascaanood toddobaadadii aynu soo dhaafnay waxaa ka socda dagaalo qaraara oo dhexeeya ee somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka ee laascaano ku sugan war-saxaafadeed ay soo saareen somalilan waxa ku sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa puntland iyo sidoo kale ciidamo fariisimahoodu yahay muqdisho ay weerar kusoo qaadeen somalilan ayna garab siinayaan dadka ku sugan ee magaalada laascaano ee gobolka sool war saxaafadeedka somalilan kasoo baxay si aad ayaa loo hadalhayay isna baraha bulshada Eh, waxaana dadka qaar ay dhaleeceynayeen eh, hogaanka somalilanka oo eh, sheegeen inuu dhibaato ku wado dadka reer laascaano waaya maryan waa mahadsantaa hadalhaynta kale jirta haddaynu egno waa dhankii ciyaaraha wayaan kooxda kubadda cagta liverpool ayaa ilaa iyo hadda laga yaaban yahay kadib xalay wacdaradii ay ku sameeyeen kooxda kubada cagta manchester united xalay toddoba gool ayay ku garaaceen kooxda kubada cagta liverpool garoonkooda anfield stadium ayayna ku dubteen oo ay wax walbo ay kaga sameysteen kooxda kubadda cagta manchester united markaynu eegno kooxda cagta manchester united tan iyo kii ayaa ugu dambeysay in halkaa ay guul kasoo gaaraan laakiin xalay waxay halkaa kasoo qaateen guuldaro qaraar ah waana markii ugu horreysay taarikhda markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool toddoba gool ay kaga badanayso kooxda kubadda cagta manchester united muddo markii laga joogo marka xalay kooxda kubadda cagta manchester united haddii ay badin lahaayeen sanadkan waxay ka mid ahaan lahaayeen kuwa sanadkan ku baratami karayay horyaalka bermaliga laakiin xalay guuldaradii loo geystay waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta manchester united sanadkan ay keliya u baahan tahay in afarteeda boos ay difaacdaan ama meel muhiima ay ka gaaraan afarta boos ee jaamisliga lagu qaybgalayo eh, sanadkan eh, markaynu eegno ciyaaryahaanka maxamed saalax ayaa xali noqday ciyaaryahaanka taariikhda goolasha ugu badan dhaliyay horyaalka bremeliga ciyaartooyda markii la eego liverpool marka xalay rikoor ayuu sameeyey kadib markii laba gool uu ka dhaliyay xalay sidoo kale darwin nunis ayaa laba gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta manchester united reer manchester xaalada ku xun markaynu eegno sidoo kale eh, tubaraha kooxda kubadda cagta liverpool waxa uu shaaca ka qaaday in eh, dabcan keliya fursadahooda ay ka faa'idaysteen wuxuu leeyahay waxaan ka faa'idaysana fursadaheen marka manchester united ayaa aad yaad loo hadalhayaa guuldaradii xanuunka badnaa ee loo geystay markana dhankaiyo qormooyinka durshiidow dhanka qormooyinka hadda aan eegna qormada ugu horeysa xubinta waxaa la yidhi sheeko murti iyo xigmad badan oday garasho dheer ah ayaa wiilkiisa waaya aragnimadiisa wax ugu sheegay wuxuu yidhi wiilkaygiiyo wax walboo culus ayaan qaaday wax dayn ka culusna ma aan arag wax walboo macmacaan ayaan dhadhamiyey wax caafimaadka ka macaanna ma arag qaraar oo dhan ayaan dhadhamiyey wax aan dad aad u baahato ka qaraarna ma arag waxaan soo joogay waayo badan iyo wacyi kala duwan mana arag wax ka xun saaxiibka xun waxaan cunay sibir dhib ayaa igu dhacay balse ma arag faqiirnimada wax ka xun dad maalqabeen ah ayaan arkay mana arkin qof maalkaas ku qanacsan kuwa i ayaa ila culoobay mana arag wax iga cadowsan nafteyda oo jaahila dharka ugu qaalisan uguna qurxoon ayaan xirtay balse ma arag wax ka qurxoon alla kacabsiga waxa uu yidhi xusuusnow oo ha iloobin intaad nooshahay xuska ilaahay iyo geerida iyo sidoo kale qiyaamaha sheekadan waxaan ka soo qaadanay qof ku soo gala mareegta facebook shaafici maxamed shariif waayaha maryan waa maansida qurmada ugu dambeysa dhankayga haddii aniga waxaa lagu bilaabay sida tan mararka qaar qalbiga waxa uu arkaa wax ka qarsoon indhaha jacaylka ugu wanaagsan waa kan kaa dhigay ruux ka wanaagsan sidii hore isagoo aanan bedelaynin cidda aad tahay kaana dhigaynin qofkaadan ahayn hal fure oo muhiim u ah guusha waa kalsoonida hal fure oo muhiim u ahna kalsoonida waa diyaar garowga ilaali balan kasta oo aad qaado keliya ballanqaad balanta aad ilaalin karto ayaa lagu soo gebagabeeyey qormadan waxaynu ka soo haganay qobaraha bulshada kusoo gala ismaaciil bulle xubintii wanaadhegeynta bandhiga warbaahinta bulshad maqleyseen oo qaybka ahayd barnaamijka ogaali markan dalka bakistan hadaan eegno ugu yaraan sagaal askari ayaa geeriyootay tiro kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qarax la eegtay gaari ay saarnaayeen oo marayay koonfur galbeed gobolka bolojistan ee wadankaasi bakistan sagaal askari ayaa geeriyootay oo kamid ahayd ciidamada booliis militaara kuwaasi oo ku dhintay qarax ayuu ijaas axmed oo ah sargaal u hadlay booliska gobolka u sheegay warbaahinta ciidamadu waxa ay ku socdaalayeen oo saarnaayeen gaari bas ah iyagoo ka yimid tuulada lagu magacaabo sibi oo markaa ka mid ah magaalada kaji ee gobolkaasi bolojistan waxaana markaasi ay doonayeen inay gaaraan qeybo kamid ah magaala madaxda gobolka ee kuweta ee uu u jirta boqol iyo lixdan kilomitir xilligii uu qaraaxa markaasi haleelayay maxamuud kaan notizi oo isna ah sargaal kale oo u hadlay booliska wuxuu u sheegay wakaalada wararka ee royters in markaasi eh, qaraxa uu saarnaa eh, gaari markaasi kadibna markaa gaarigan lagu dhuftay waxa arintaasi ay keentay in markaasi qaraxa uu sababay dhimashada ilaa sagaal askari iyo dhaawac tiro intaasi ku dhow oo ilaa toddoba ruux gaaraya kuwaasi oo la geeyay goobaha caafimaadka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan waxaase la aaminsan yahay in markaa ay ka dambeeyaan dadka deegaanka gobolka balochistan oo qaarkood ay ka dagaalamaan kooxa markaasi hubeysan oo dowladda la dagaalamo muddo sanadaan la dagaalamayo oo ku eedeynayay in dowladdu ay markaasi dana gaara ah u isticmaasho kheyraadka dabiiciga ah iyo sidoo kale waxyaabaha laga soo saaro gobolkaasi balochistan barnaamij wala degeysanaysaan kenan ood nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka wala dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkan waxaad ku dhaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay kalamaanay xoga laysu tabin baan maqliya war iyo xuuraan xubno cadow la xulufaa dadkana xaasidaa jira bulshadu xaqiran bay rabeen inay xagmaalaan khayaanada harkii waa go'een loo xidhiidhsaday beentiiyo xaluulaysigiina waysi soo xiray warlankihooga koodhow hunsulkale ma dheegne xooga dis waxtarilay maalin caddeeya maroodi xamar imaanlahay nin xisaabtamayaan oon xumaha moogay war waxaa hore loo yidhi hal xaaraana nirigtay dhashaa la xukun weeyaane labaduba xalaal kuma noqdaan xir ay joogaan war waxaa kaloo layidhi kii abuuray xaqa uu ku leeyahay ruuxii xafidaba ummaddana xidhiisho xuquuqdooda dhowree xariggaaba kii jaray xaq ilaalin mahaye rabbigiinka xishooda war waxaa kaloo la yidhi xuja ma falantee xaajaa falanta war waxaa kaloo la yidhi nin xilqaaday eed qaadiyey hoyhoy waxaa kaloo la yidhi waa xaq in lala xisaabtamo waa xaq war cabdullahna waxaan kaloon maqli jiray xaq miya xeedh miya ma xishood la'am amba ma islaamka xoog xoogba anan xiisa ku qabin igu xidhatay faraaqee horaa waxaa loo yidhi nin xoog leh xaje u dhammaata war waxaa kaloo la yidhi dhowr iyo toban xagaayood hurdo kuma xasilino xajiin baan dul jiifo oo xinjirteenna qubataa jidhku ila xanuune xamdi eebbe weeyaan xilsideennadeenniyo culummada xadiiskiyo xaqa noo caddaysooo ku xukumay qawaariij inaan xididda siibna war waxaad ka tagtay duul aan xishood iyo lahayn xeersan iyo caag yidhaahdo eh. xaq ilaahay weeyaan inaan xididda siibnaa war cabdikuusow wax dhan baad loo sheekaynaya tir waa idiin gebyayaae dhegayste maantaan kaa hayna war kalemaanay war ma haysaane haddaad maqli jirteen soomaaliyaa lacag loogu deeqay maanta iyadaa dal yurub ku yaalla lacag ugu deeqday ciidamadii darab maayukriin laga dejiyey si ay u difaacaan war mashidaalka yaa noo baqay war kalemaanay deeqahaa ilaahay sida loogu diirsado lafta ku dareenti ilaahowna daraajey ka xiflad lagu qabtay tiyaatarka oo ra'yisul wasaaraha iyo gudoomiyaha golaha shacabku ka qayb galeen waxaa dawladda turkiga lagu guddoonsiiyey lacag shan milyan oo dollar gaadhaysa marka liirada turkiga lagu sarrifana waxay noqonaysaa baa la yidhi boqol milyan oo liiro oo turkiga dollar looma gey karo miya war waa loo sarrifay baanu ku nidhi horta waxaan idiin weydiiyey bangiga lacagtaas la marsiinayo makii kii qadaree kii u m b amase waa kii dubay warwaad falantihiina meeshii la doono la marinayaa safiirka dawladda turkiga ayaa guddoomay deeqda wuxuuna yidhi deeq kastoo adduunka nala siiyo mid danbaa noogu wanaagsan sababtoo ah waxay ka soo gooday qalbiyada dadka walaalaheen ah ee soomaaliyeed sababtoo ah waxaannu ognahay duruuftooda iyo jeebkooda inay intaas ka soo jareenna waxay muujinaysaa jacaylkay noo qabaan horaa waxaa loo yidhi garab walaal isku guur yaa gaari karaa garab walaal waar waxaan maqli jiray ruuxa gaalaabaal mar baa loo gudaa warwalinkaa leeray abaalninkii galaaba eh. in loo gudaa garweeye war waxaa kaloo la yidhi eh. adoo dhihii oo mandegay haddii awrtu kaa dhuntee dhanqalan reerkaagu yahay eh. ninkii kuu dhaamiyey ratiga dhinac kaaga rara markii dhool kuu da'aa dheehadad geela ugu jecleed guddoon dhaqsan lagu yidhaa abaal ruuxii dhigtana dhabtii ma qasaarayee mar bau helayaa dhitada war wuxuu yidhi goortaad u baahnayd gacal kuu asxaamiyo abaal ruuxii kuu gala haddii aadan gudi karin wax u soo gargaariyo gurmad maalintuu rabo qabo afku gacan ma dhaammee waa lala gubtaayo waa loo garaabaa guud ahaan dadkeennuna awooddaa ku gaabane turkii kama galeen hagar ayaa abbawtan oo kale wergooyin turkigu wax waanasiin jiray mana sheegsheegi jirine idinku doqon markii u horraysay wax dhibtay miyaad noqoteen war maadaan maqli jirin gacalo waa gacma isdhaafay war horaa loo yidhi mardhoof iyo marduul lalama sheekaysto marka soomaalida soddon sano ay burbursanayd in wax la taarta mooyaane waa markii horraysay iyadu wax bixis sheegayso inay sheegsheegtana taasaa sababtay warhayn layskuma nacee hagartaa daran baa layidhi waraan ka holigelin moogna hadda hor wuxuu yidhi qatar iyo sacuudiga mid tuur amase qaybtaaba tabantaabadeennu luntiya waa turkiba seeg aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how rajaa u taagan ruuxii nool runtaanse laga raysahayn rajaa u taagan ruuxii nool runtaanse laga raysahayn war horta turkiga dhibaato culusaa ka dhacday waana qadar rabbiya allaah u garga gaadho gargaarka soomaalidu dhibtayna wax weyn ka tari maayo laakiin waxay muujinaysaa hadday heli karaan ka badan inay dhiibi lahaayeen war turkiga laftiisa waxay ula weyn tahay in soomaaliyada asagu uu deeqda siin jiray maanta asaga deeq siinayso war walaalka hooba dabkarafad aw deebtalankarafadee waa leeri war nolol hadday joogi lahayd waa markii u horraysay baa baraha bulshada qabsan lahayd geegaamal abdikuusin shalka hafadiimiya horta madayow dadka guryahoora adiga xaa kaa galay war kalemaanay war ma haysiine horaa loo yidhi meeshii wax ka baxaana wax soo galaa mooyaane midowga yurub lacag boqol malyan ka badan oo soomaaliya ugu deeqaa la yidhi war somalilan ma ku jirtaa war boqolka malyan ee shilin soomaaliga kun dollar xataa ma dhammo war ra'iisul wasaarahu wuxuu shil guddoomiyaha la yidhi kulan looga hadlayay sidii loo soo daabici lahaa shilinkii soomaaliga kunkuwa bestis maxaadaalay bulshadaa ku shamuuntay kabacdina buufisaa ku dhacay kow madayow intaan garanayo way dhaaftay war ha hanugu buuqna orod reerihiinnii qabo hayaay waar ma isku raacsantihiin aryaha waaqlow saleebaan maxamuud aadan ah, laga xafido warkaan warwarma haysiine amiirada soomaaliya iyo qatar dooxay ku kulmeen yaahu hadda iyo amiira war madaxweynaha soomaaliya amiirka qatar la kulmay maa tidhaahdid war idinkaa warka la waalateene sheekh xasan binu maxamuud iyo sheekh tamiim binu xamed ayaa kulmaan idin eri tabiin kale ma u soo naqa rabaa war cabdikuus markuu amiirada sheegay aniga cabsi buu geliyey walaagaan hadlaydee ogdo qarash lagama maarme waxaan aadayaa qadar war qadarwarwarkama sugtiine madaxweynaha soomaaliya qatar wuxuu u joogaa eh. ka qaybgalka madasha qaramada midoobey eh. ee dalalka soo koraya waxaana labada amiir eh. ay isla garteen in la derdergeliyo mashaariicda horumarineed ee ka socda soomaaliya war annaku lixdan iyo saddex sanaan qaran ahayne kuwa hadda soo korayana shaqadeenna maahane madaxweynuhu lacag ma ka doono meesha war haddaad caddaysa inaan soo korayno marba haddaad lacag raadinayso war idinkoon isdaalin xikmad baa waxay leedahay ubadka koraya waxaa lagu gartaa nacnac bay raadiyaan dowladaha soo korayana waxaa lagu gartaa lacag bay raadiyaan war kalemaanay war ma haysiine ama kii oo dhan waxay kusayomayni maxay ahaayeen war maa saliidna qaama la marsahaa war warka ha naga waalinine muqdisho weli dilalkii waa ka dhacayaan waxaana ugu darnayd shabaab waa kuwii dhaheen waa la dagaalamaynaa daroogada iyo ciyaal weerada waxayna bilaabeen meel kasta oo jaad lagu cuno inay ku weeraraan dadka daroogadii ay sheegayeenna waxay noqotay rag fadhiyo qayilaya inay raadiyaan war macidu qaaday waayeen wargooyin war ma haysaane daroogada ugu badan al-shabaab baabe beera gobollada jubbooyinkana waxaa la sheegay inta ay haystaan xashiish inay ku beddeleen dalagii kale marka waxaan la yaabanahay see nin daroogo beera darooga oo la diriraya war cidaa iyaga ahaynoo gadaysa ama aan ka siinayn lacagta ay ka rabaan ma arki karaan shabaab iyo daroogadu inay deris yihiin oo ka yihiin dallaaliin dadweynaha ka iibiya ma duulaan ogayn oo nagu diidayaa jira war kuwa daroogada iibiya sakawaadkii bay diideen oo darooga sakawaad ma leedahay war ku cariirsheenaa lagu yidhi ani annaha war ma haysiina waxaa la yidhi garoonkii guddoolo waa lagu diriira guddoomiyihi iyo taliyaha nabad sugiddaa isku dheganaa la yidhi mid walbana wuxuu leeyahay anigaa xukumaaya anigaa xukumaaya ka kadibna mid walba ciidanow soo rakibtayaa la yidhi ciidan etoobiyaanoo hoomaha joogana waa kala celi waayeenaa la yidhi hadda dayuuridihii waa ka cabsadeenoo lama aadi karo war cabdullaw maadigaa u socday war madaxweynahoo kismaayo ka hadlayey wuxuu yidhi kuma rabo kuma rabay leedahay wixii aan ka dhaxalnayna waa aragteen waxna laga faa'iidi maayo tagna walaalow waxuu ku dhaamo la waaye eh. anugu waxaan dhihi lahay madaxda meel kasta isku qabsanaysta eh. inay wada shaqeeyaan oo isdhegaystaan wax dhaamo la waaye wareedhahaga kalamaanay eh. gobolka gedo jubbaland hadduu diiday dowladdii dhaxana diiday asaguna isdiidaayo maxaa lagu daweeyaa war xildhibaanadii garbaharay lagu soo doortay aaway ma berigaasaad hurda adugu war nin walba qardhaas kuma la dhaho qoorta ugu jirtaan la yidhi waar marka geela loo heystaa dadna gorayada u heystaa dabbaa dabbaa hooska nool weli aan laydina damin karin miyaa la yidhi war kalamaanay war mahaysiine safiirkii qatar dowladda soomaaliya uu joogay taano amarka waa ka qaaday diidaa layidhi wasaaradda arrimaha dibadda wadatashi loogu yeedhana waa diidaa layidhi ilaa dowladda qatar la ogeysiiyo wartaano ma aqoonsani miyuu yidhi wartaano dowlad fahad iyo farmaajo aysan madax ka ahayn ma aqoonsana wargooyin safiir shakhsiyaad ma matale qaran buu u shaqeeyaa war qaranka somalilan safiiruma joogo qatar war kalamaanay xaalkiinna muxuu marayaa dad xanuunsanoo xishoodkii gabaan xal ka raadiyaa war dhakhtar noo gey war annugu ma xanuunsanae tadow mukulaal oo doolka soo fakati waa kafiyownae war kalemaanay war ma haysaane eh. xaaladda laascaanadu way deggan tahay dowladda etoobiyaana u kala dab qaadaysaa la yidhi labadii dhinacee ku dagaalamay meesha marka waxaan la yaabay eh. soomaalidu miyaysan in shisheeya u kala dab qaada ka gaboobayn war waad falan tahay etoobiya eh. soomaali kalaa joogtaa war beesha lixaadu shisheeye maahane shatiyaysan lahayn war abiy axmed waa qaraabo oromo noqdaa lagu yidhi war kalemaanay waxaana weydiiyey sharcigii la dagaalanka argagixisada baarlamaanku ma ansixiyey war xildhibaan sanyare wuxuu yidhi dowlad siddeed bilood jirtay muddadaa loo kordhinayaa wax la qaadan kara maa war xildhibaan sanyarow wuxuu kaloo yidhi sharciga la dagaalanka argagixisada haddaan la ansixin dalku joogis ma leh wargooyin war ma haysaane dowladda ingiriisku waxay tidhi lacagtan ciidanka somalilan ku taageeri jirnay waa joojinaynaa sababtoo ah dagaal sokeeyay galeen now war dagaalkii waannu joojinay ee lacagta yaanay naga joojin waaqwaaqlow intaadan filin maxaa uu fiirsa weysi war ka fiirsan maynee keena lacagta war lacagta waa ladiin soo dayna ma ku noqonaysaan mar dambe war horgalladii jambay kala kulmeen heeladkii mudug galgaduudna waxaa lagu hayaa howlgal ciribgoyna hirshabaalle hilibkooda waran waranhaadku ku cashay xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal o kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerada ila socodsiinaya cabditaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo